iyo magaciisii iyo aayadii iyo sunadii iyo qiyaaskii hadda qiyaaski qiyaaski qiyaaski kay nidaamkan hadda maxaa yeele mashaaikhda ninka loo amini waxooda yani naf ina sugooheli nas ahayn ra'yi kuma ku ahaayo hadda waa arkaanihi inay kuliso arkaanti ma اللهma صل عlى سيدina محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا بma جهلنا وذkrna بma نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر وعين يا كريم وأركانه إمامنا إمام الغالي شيخنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحسبه وأركانه أركان التيمم جبجبدي أركان كيدي أركان كيدي يعني خمسة شن واحد arkaan tayamum shan waaye shan waaye shay rugnigiis maxaa la yihaahaa dhinaciisa xooga lahaa la yihaaha sida dhinacii oo celihaado guriga rugnigiisa waan celihayaan xooga leh oo celihayaan dhacida duniyka celihayaan kuwaasaa la yihaahaa arkaantii tayamumka shan waaye barkoodii waxay xisaabeen imaam nawowi hooga haysi hooga saalib baliya hooga saalibi maaha axmed oo saalibi maayo gaabkiisa rooga waxaa xisaabiyey todoba asal gaabkiisa waa naftiis maxaa yeelay carabi iyo qasdigii waxaa iska dhigay yani lama iska hadda ansibna horta waarkaanu arkaanu tayamumi kan hukunsan ma u tiraabi carabi gurinteedi waayo carabi soo rarigooda walow naqala haday zuuriyo qafkii mutayaminka ahaa yani azuuriyo aragii haday ku zuuriyo min wajin iska zuuriyo ilaa wajin iska zuuriyo kafa kaasiyaa oo amase cakasi hadii daba gediyo oo amase cakasi hadii daba gediyo oo macnaha min wajin iska zuuriyo ilaa wajin iska zuuriyo halawadaa kafa waa kaasiyaa dabaa وأركان أركان التيمم تيممك أركان في في نقل التراب عربي زين في دواء عربي زين في دواء حلمت لو زوري على وراء حلمت المسح هاي نفسي تزوري أما معلوم في أزوري في كتلاهي من وجه فلو نقل هذا زوري يتيمم في من وجه التزوري إلى وجه التزوري كفاية كافية من وجه إلى يد بالأصح من الغبن أصح من الغبن محاوية وحي نقل من زور من مدعاوي وهاي أو عكس هذا الجديد معناها كفى وكافية معناها هذه يد التزوري إلى وجه التزوري وكفى وكافية بالأصح ما هو رقمي كويتا rukni kuwaasa waaye silamaad rukni lamaad waxa waaye niyat istibaacati salaad salaadii dhanaysashadeey niyadeedi waay la niyeysto istibaacati salaati qaaraf xadasin xadas horiiridiisi hiriirisi xadas asgar ahaya anbar ahaya farqi ma leh adhaykatin adayka alxadasi maya aweyt marki adaga guuriyeysid niya culama ah, culamaa guuriy insha allah tafsi tafsiiban suray doonaa suurad waa kujartaa intaa maanta yani barakeysan tahay insha allah walowna waa adooniyooda fardatayamini tayamimkii fardigii adooniyoodu tafsi oo tayamim maayey ama farda bahaar adooniyoodu qadu tayamim makruub adooniyoodu haweeniinka amase baaan an lcabs amiyooga amin an janaaba lam yakfi makaasi haayo faasaxi manaqawno walownayaa haday niyoogo masiis gabagabaysa haaye farda lam yakfi makaasi lam yakfi makaasiyo ama farda dahaar haday lam yakfi makaasi haayo intalama maxay tayamumka maqsuud ma ahee naftiisii waxaa laleeyahay maada daruura xaggeedii maqsuud ma laga yelo waysada biyaha maqsuud ah waysa iyada maqsuud baa khilaafsan maxaa yeelay tajdiid wudu waa la sameeyey tajdiid tayamum si lama halo insha allah si fiican ahadalkeed barina insha allah waan barina xadiidkan aan ku daahna maanta wayjib waxaa waajibaa qarnihaa qarni niyata niydii xariinteedii xariinteeda waajiba binaqli zuurida lala xariiriyo marki lasoo zuuri lahaayo calaa masaail xariir waa waajibta wakadaa waxaa lasoo ah, ah haddana waajiba istidaamatuhaa istidaamatu niya niyadii ilaa masxi shiishi masxi inti la igaaro teeda meel laga jeediyo kamida cala saxiihi qabano inagaa haday niyooda farag baan asliyooda mutaminka ahaa wanaflan suna asliyoodo kabaaxat farg kabaaxat tayamumi kabaaxati yani farga tayamumi kabaaxati farg salaa asliyoodo nafla tayamumi intaa kula asliyoodo fabiixa waa la baneeyey fabiixa waa la baneeyey inagaa haday niyoodo fardan fardi naflan nafli haday niyoodo fafiiha waa la dameeyey maqbalan wadeyna misaalki iskiirki waa kulli ganeyna insha allah seexeesa hadda minhaa xafiiska marka galaayi manhajka ani waa maka tixnay laakin wadaad waxaa xag badanaa ku tixnaayeen farkinkii isgeli jiri waalikiin oo ahay ana xagka oo yaraay minhaajii kale majoogin hataa niwe niwe majoogin kaliya joogin saacadiisa caddan ay kaa fadhiyeen saa kumaan ayaa fadhiisi jireen markas maxamed intay maalinteena jamaaska dhankiisa waa geligi waa ku jeclaan laakin taas ahaan waxaa sidaataas dalbi maxaa si u dheeray waxaa dalbi sixatan coor si-aalin coor ma la wadaa jira sixaalin coor malin caali mas ahay sicades masaajid sicades xeb ku haasi asiri billah qaacidadaan sirkaan oo kaleeta sixada inka maqluuhay min uslubi iskeena ilaa baqadan soo ahad ku dheeray منهج منهج منهج منهج وأوائل منهج الجاهلي حتى عرفت شيء الجاهلي منهج ألف منهج لما يمسكوا وأما سفر من أسيوري نواه أسيوري فرم أسيوري وله النقل وله أسيا النقل في نقلها وله أوبنان النقل أوبنان نقلي أو ثرواتك متى أسيوري فرد إلا بندحين وله النقل أسلها معه المهم من الغواني إن شاء الله كل وقت ودينا إن شاء الله وكينا هو أمس نفل الأسميري أو الثلاث أسميري تنفل وتنفشا فعلى النفل تنفل وتنفلا وله نفلا أو اسمها ثلاث أسميري هو أمس أسلها وإطلاقه تنفل macnaha waxaa u banaan isaga ficli nafli a ah u banaan hmm. alfarda uma banaana lalfardi sheeka xadiidka xadiidka xadiid alfardidi intaan waxay kamid tahay masaa-isha yani waaweyn oo magaayihii minhaajka oo la dushii icraab xaggeeda naxwi xaggeeda la ay kamid tahay waxaa kakashaysaa ninkaan hadhowta insha allah fiican usheegi doonaa hadii barbini yaa dhaweeyey icraabtaadii cabtigaadi ku wada cabta yani tanafala ila lfarda mujade tanafala oo ficil ah aa ism mufrad ah yoo cadfay macnaha maxaa ka hawaa tacwiil iyo waxaa waaye ficil laa farda lagu cadfay siba ficilna ma aha maxaa yahay insha allah waa ninkaan waxaa ku jaageystay hadda hoos ku waayo waasleha yani falahi waxaa u banaan asleha ficlu nafli nafliga faligiisa u banaan waa ta'wiilkeeda hadda daahirka maxaa waa kubukaa waa kubukaa waa kubukaa ishkaal ku maxaa yeelay inta tanafala ila alfard alkucabsi tanafala ila alfard insha allah beryan irdamba kasi aan wabixi maanta waxaan kama kaa aan warni haddii leedi inti lama waa dhamay karaa waana suuray karaa waa misaali karaa idinkana nagu xiran kara waa dheeraha waxba maha laakin ayaan suur dhami taagan hadda kabacdi usoo laxa caadiyan kabni tanafala lafar markaas khadiib shardini oo kitaabka mudniga le waxaasu yani gaaweystay asku gaaweystay iskaalkii maaha baadi baadi manhaajka iskaal yani iskaalkiisii فkdalik falhu فicl الnfli falhu u banaan فicl الnfli nfligii keligiisii marka susuulaya d law farda ma dhahi karo mana waxaa sujadaha idaafada aa sujadaha idaafana ficl nfli nfliga falidiisii nidaam kulimano idaaf maaha aumaatahale law fardi in lahoos meha afka dhaman in lahoos habo oo lahoos habo yani korkagooda yani laga ordoohaya maaa tanafala iyo lawtarda oo mufrad ah iyo jumle oo magaciisi oo ficil ah oo maha suucasidoodii yaal ku hayaa qur-aanka meel waa ugu laakin kuli bitawiil kuli bitawiil falmuiraat falmuiraat subxa mano faasarna bihi nafcan fiya ficla falmuiraat cabsigeed waay waxyaalaha camal iyo ardi bawxumeisha allah si fiican aan ufiiri doona law farada xakameeya usaxasleeya falawni ficlu lafli hadii yani law fardi laa ficlu lfardi laa ficlu lfardi laa ficlu lfardi saasoo codsi walahu ficlu lnafli asliha nafliga keligiisa u banaan law fardi laa ficlu lfardi idaafada loo xisa xasiga xasiga كمان يعني يعني ابن حجر الهيثمي كمان تحفة يوسف عليها يعني قدوة وهي أولى قدوة تأويل لا إشكال لك ده تعصف لا تبدلش لا مطلقة ابن منوي يعني قرآن القرآن يلقى هذا أئمة يعني مصنفين في من فقه هذه حوج جيدة والنحو يوالب علمنا أبتيجي وهواي النحو مهم واي صرف مهم واي هذه العلوم وبابا waxay leeyihin yani tabafala markasiri waa kuna fashaa facala naflam oo yani sheeka yani oo muhamali waxaad leeyahay facala nafla lalfarda laa yani fardi mafalo waxaad ku cadfoohayaa mansuubka oo laqadari facala naflada waxaa qabaa yani nihaaya nihaaya hamali waxaad leeyahay facala nafla ali awla laadile waa la yani tabafala macnaa facala nafla nafli asal nafliga waa suubiyaa lal farda fardiga ma suubiyo fardadagii oo yani minhaajka ashkaalka ahaa yaa saas u raacay ta'diil oo tacasuf oo waayo naxw xadiisi imaamna waa imaam ibn xajar alhaysami waaansanaya culamadii waaweyne dhan waayo waxay leeyihin waa suhaastan waxaa leeyihin ma aha masiiro waayo ay leeyahan mufrad mufrad ee waa mufrad ah cadkiisi oo yani jumla u cadfo yani ficil haddana ficil shabahi fardu ficil shabaho ism waaya yani ficil shabahi nata hadii wax ficil shabaho oo asaalaha yani ismu faacil waxyaalahaas weli ee malaha kana ilaahi farda waa mifciilkiisa ficilna ma shabaho waa ism wala waa cadki aloo saas waxaas leeyaha waa la god waaya isleeyaha waxaas leeyaha yani walaw qad jaaza lahu naflu jaaza lah fard maho wlfard lfard jaaza lah nafl a ubanaan nafala macnaheed waa kuawili jaaza waxaa ubanaan lah usiiye annafl a ubanaan suna falasa ubanaan wlfard uma banaana ibn xajar ka bari waa beri wlfard yani fardigi uma banaana intaa saasa raab ala kuli xaal insha allahu waa daawateydi intaan waxaanu leeyahay nirgoona daaweeyey insha allah dhamaantoodina imamniyadayna صaxiix waay waxaysa ninka dhexda badnayna ma jirin daahir ahaan yani kuli shay busa ahay sheekhiisi waxaa ka abi malik imam malik asaay saxabxisiya rajul min kiraama cinda lamrino maalinkas masaajka dhaba waxaad ka dhigi usafka masaajka rajul imam malik jeedi sheekhiisi saxi naxwa marka ilaah ana baro ala madhabi manaan qabano wakas wamasxu wajihi wamasxu wajhi huna sadexaad madxugadii maho madxugadii masxigisi waayo uma bacdigeehi maxdiidii ismasax ka bacdi masxiyadeyhi labadii gacmood masxidoodii waaye maca marfiqii lalaqawo walaa yajibu mawaajibu isaalihi isaal turaabi manbata shacari tintii makaano dhalabkeedii in la mawaajibu shacarkii akhasiisi oo fududaay oo yara ولا ترتيب ولا يجب المواجه الترتيب الترتيب ولا ترتيب ولا يجب ترتيب المواجه ولا يجب الترتيب ترتيب المواجه ولا ترتيب إسقاها حسب العصاية ولا ترتيب ترتيب واجب ما أهان هاي نسرة ولا ترتيب الترتيب واجب واجب ما أهان أنا مداينة أو كجرت معه حسب العصاية ولا ترتيب الترتيب واجب واجب ما أهان i nlihi nlcalada marka fiirihay i yani fi asaxi mana qabano falow daraba hadoo dhifto afki biyadih lamia gacmood oo masaxa oo masaxo biyamiinihi midigtiisi wajhi oo ku masaxo wabisaarihi badxdiisni yamiinihi midigtiis ku masaxo jaaza banaan wasibu tasbiyatu halaan hay insha allahu kadib ilah najaasiyo haddii hadda lahedin insha allahu waa deeran ahayn janati lati wixda lmutahuuna janadi oo ilaahay u yawaaday masalkeediy markaasuu sheeka salmakagel ubaahan tahay kutaabada waa goyna marka daaima mas-uulin asaaka wa yani lama mas-uula qaadaysa waxaad maalik oo kala sugan kamid waa jilaa iyana dawfaacan qad haawa mafcuulki taasi wucida marki saagkeedi waxaa jiri mafcuulkeedi aaway kuwaasoo booden ulama waaweyn waay waay mutaquuna wa gacanta sheekha waa kusiya waxaa jiri mutaquunta malaya waa matajanaala waa aa malawadaam mutun laki mutun waa ire rasul naaiblfaacilka waa magaciisi naablfaacilka waa magaciisi janada markay ireen a magaci mutukunta waay ha adi ogta مفعول كلمات وهو مفعول كلمات عادي أكلمان وإذا المفعول يخاطب مفعول كلمات عادي وعشري مفعول كلمات هو واحد شيخ العلي هو ضمير رفع وكل حلو ولا ضمير رفع ما معنى هو حلو ولا سديد من كلا يعني وقت ذلك الشيخ الفقهاء استعلاء عنه كتاب الجريد ونحاول محبوب لونه اشكال جريدة الجريدة فهبلوا أسير وحبا بكبوك ama ba'du gudbihaa mafcuulkeedii ama sideedii aalokena macnaha masalu janat lati wucidahaa naab faacilka mugta mafcuul waay mafcuul waay marka yani mafcuulas macnaheeda haadaha bacdi wciisaha haada amir nas maana saas wciisaha ama wcisa bihaa sidii ada su-aalan bal su-aal ka su-aal bihay ha saas hadda kea balbim oo hadda wilka samanusaada mehe waa qadara mogtahay huwa miya mustakas ama lahu wahuda samanuhu asdhigi lawaki samanahu madin asjo asjo hadii samanahu asdhigi falaabro waay askeed mafcuul hadala mafcuul qaadayo lahu ila qadaro amase huwa ila qadaro waay lawida samanuhu ma بل السؤال تسأل بها ها تسأل حد كده بالبين مو هذا ولد ثمنه وصار ما هو قدر المجتهد هو ما هو ضمير مستكثر أما له هو هذا ثمنه أصله لو هذا ثمنه ما بين أصله هذا ثمنه أصله فالأمر واحد كيف مسؤول هذا مفعول هذا له إلا قدره أما هو إلا قدره واحد لو إذا ثمنه ما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر وعني يا كريم وأركانه إمام نووي وحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأركانه أركان التيمم تيممك أركانتي في خمسة ayamunka arkaantiisii ankataysan waaye arkaantiisi san waaye arkaantii tayamunka san waaye sababda imaaminawaay waxaa fikiriyey askuxisaay todoba arabidi xifdigii lamarkin waa seelay majmuucna waaridii turaabka asrigi waxaa ka dhigi lix alaa kuli xaal siraabta waxaa iska dhigi majmuuc may shardiyaa iska dhigi alaa hadda waxaa ulaa onoorsi ashan inaas aati minhaajka onoorsiyahay le yani awla ah iyo awla ah tayminka shan waay waxaa liiri waa lagu soo hadli quraab daahir ah oo hataa maay gaawaadigii inaas ahaado aykun mustacmilan roogisaa lasokeey inta rooga waxaa kamid ahaaday nijaasad ama zinigaas rooga kamid ahe inta midabkeeda maxaa yeelay ninka oo tayamumaayo inaakurkiisa nijaasa ahaanin saasi waaye isaaka waxaa smiaha wabidihri badanin badanka inuu dhaheer aada sardi waaye manaas rooga saasaa xigtay kuudala obaahaas waaye me hadda aklafka iyo amali iyo ima bin xajar iyo haraasiintan waaye taaya askibataabaajabiisi maluu tayumaayo maxaa yeelay tayamumkiiba waxaad ku jeedaa izaalata nijaasa in la iyaasiyo farka kutaa in la zuuliyo hadday zuulin tayamum ma jiro inta waaye masala baarkaanihi waxaa liyihi shan waaye rukniga hore waxaa noqlay turaabi arabi guuriteeda o maxaa waaye naqli turaab arabi lasoo raro yani arabi ina lafti soo qaato ilaa xilintii oo loogadhagadihay macnaha wejiga inoo keeno afku masaxo yani carabnaa soo qaado naftiisii habeenkii loo gabagabeehayo wejiga waayo yani inaskeeno oosku masaxo hadi usoo qaadin wakiilsufsadi ki wakiilkiisa aay oo usugu idmiy inaa soo qaado akaani tayamumi inkaan waaye kan waayo kada waayo kan oo hadda umanka aan kor taaganahay oo minhaaji a fiican naqli turaabi marka kayfiyada kaloo soo qaadayo qeyd maahin manaa see loo soo qaadaa intee ka soo qaadaa falow qala hadday soo guuriyo ma wajhin weji aska soo guuriyo ilaa yadin gacaas soo guuriyo oo amase cakasa asdaba gediyo oo macnaha yadda aad kasoo zuuriye oo wajiga aad kasoo zuuriye fasayaa taafiyaa waa ku kalinahay bal afkaxay qoolka zuuri badaanaa qabano walaguna qaala haddaa soo zuuriyo oo ibn mujhin wejigii aad kasoo zuuriyo oo ilaayadna aad kasoo zuuriyo fasayaa taafiya oo ama saacad kasa aad dabagejiye niyada aska guuriyo ilaa wajhin aska guuriyo kasaawata siyaas asix maqayano waa kusilanyahay inta kusil markaysuusa maqlaya macnaha qeyd ma aha malikasoo guuris shardi maaha sikaysa naq naqalsoo guuris iyo sidoo guuri lahaa detaan tansuwaxa askiri waa kadawla qala min wajhin ilaa yadin oo cakasa kafaa macnaha kiraabti waa yadka soo qaadiyo weji waa adkoontay calaa kul hadda waxawa weji aad ka qaadi carabi ilaa yadin aad kuma saxday sida macniisiya maxay tahay suuradeeda sidii waaye suuradeeda sidii waaye haddaad soo qaadi wejigaadi ilaa yadin macnaheed sidii waaye ama suurata suuradiis iyo macnihi maha macnaha wejigaas masaxay marka wejigiisa masa ismasaxay kabacdi yaa caro wejigiisa soo faftay soo masaxay dhameeyey yaa caro daboolaa soo qaadi caro kusoo ukeentay wejigaa isaartay buuxisii marka wejigiisii ay saartay caradii wejigiisa kadhifatay intas masaxaysa bacdi a masaxdaysa bacdi ah, oo sii dhameeyey dabool arag oo qaado hudi o weli fatay waa kale oo kuli fatay aragaasi soo qaaday hudigaasa soo qaaday aad masaxay gacantii aad masaxay gacantii ku masaxay hmm. macnaha carabigaasoo guri min wajhin ilaa yadin saan waay min wajhin min wajhin loo guuriyo ilaa ilaa wajhin loo guuriyo waayo macnaa suuratisinta waayo wejigaas masaxay markaas masaxay bacdigeedi yaa waay xaarada wejiaku masaxay ka bacdi yaa ka masaxda ka bacdi yaa dabeel carasoo qaadi wejiga helifatay hadii wejiga helifatay waa dabeeshii caradii wejigaasoo kuushay ay kortay wejiga kortiya haro kalagaa runtahay haradaasa rijii kasoo qaaday yadda ku masaxay gaanta ka masaxay kafaa waa kaafiyaa maxaa layihaha naqala min wajin ilaa yadin kan oo amase casanka waa daba gudiy gudiy leeyahay waa la yaqaan caradii markii oo magaciisii oo gacantii midigtii ima hataa seeri doonaa soo masaxay yada masaxay yaa yada usoo masaxay agkasa waa dabagediyey yadii hmm. aad ka soo qaaday iyadana kudii leedahay yadii aad ka soo qaaday yadii waad keenay macruuf waayo ama caadiya kafaa kaafiyaa gacantii caradi soo qaadi oo masaxmeeda carabkalaka timid waa ka qaaday yadii ku masaxay kafaa kaafiyaa fil asana culamaad waxa waaye istabaxat salaad mis istabaxat salaat salaadii yani banasisadeeda niideedi macnaha rukni waaye mis istabaxat salaad rukni waaye wamiit istabaxat salaat rukni alamaad arkaan tayamum miit istabaxat salaat waaye صباحة الصلاة يعني وني لما بحواه صلاة بنات شبابي بنات شبابي ميدي بحواه صلاة بنات شبابي ميدي بحواه إيه يركن الله معناها لكي عرسوا هذه ميدا كحريري لكي كو بفشا بحوره كوكا بفعيزي وحاكو حريري ليسا وحلاها وحطلاها aweytu isagaa bisalaati ko dhakasaga horo oo gacmankaad kudhisiis waxaa leedahay aweytu isagaa bisalaati laakin malooheysid aweytu arfaxadatin malooheysid aweytu bahaara yani aweytu fard lxaj tayami malooheysid inta aweytu isagaa bisalaati aweytu arfa xadis madheheysid xadidka asgar ahaaya asbar ahaaya madheheysid ayt waaa la ahaa marka ayt istaaat salaati aytani dhahaalo dani dhahaalo oo istabaaxa ay eh, waaye inuhiyaa waay nadaytu istabaahatu fardi salaat walagaa madahaa nadaytu farda tayamum na leehaayo low fardi tayamum asiraa makaasi tayamum asiraa makaasi nawayka falxadisa madahaay nawayka faralwado madahaay madahaay badelkiisi maxaa waaye nawayka farastaya mumin nawayka madahaay